alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi sala allahu alayhi wcala aalih wa saxbihi waslama tasliima kasiira qaala almualifu raximah اllah addarsu ahalaaثuun darsiga soddonaad amaba cashirka soddonaad maqtalu cuhmaana waa dilkii dulmiga ku dhisnaa iyo gardarrada ee loo geystay cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu wa ardaah kaana yaqlibu kaana waxa uu ahaa yaqlibu mid ay ka xoog badan tahay calaa cuhmaana radia allahu canhu cuhmaan alxilmu dulqaadkiisu wa xusnu niyati iyo niyad wanaaggiisu mid ay aada u xoog badnaayeen buu ahaa oo dulqaadkii niyad wanaagga ku fiican fatahama waxay markaa ku tuhmeen bacdunnaasi dadka qaarkood cummaalahu dadkii shaqaalaha u ahaa cuhmaan biljawri xadgudub wadulmi iyo gardarro fa talabuu waxay ka codsadeen markaa minhu cuhmaan istibdaalahum nimankaa shaqaalaha ee laga cabanayo inuu beddelo xilka uu ka qaado falam yujib kamuu jawaabin dalabahum codsigoodii fahayajuu markaa waxay kiciyeen dadkii dalabkaa watay markii dalabkoodii loo fulin waayey ahla misra waalkuufa dadyowgii degganaa masar iyo kuufa dad ka mida bay kiciyeen fahaaruu markaa waxay alooseen bifitnatin fitno ayay alooseen iyo dhibaato tawallaa tadbiiraha maamulkeeda iyo abaabulkeedana uu dusha u ritay cabdullaahi bnu saba'in alyahuudiyu cabdilaahi binu saba ninkii la odhan jiray yuhuudiga ahaa alladii kaasoo tadaahara muujistay bilislaami islaamnimo muujistay fasaara waxay ka soo dhaqaaqeen athuwaaru qoladii kacdoonka waday min misra masr iyo walkuufati kuufa wاlbasrati iyo weliba basra ila almadiinati xaggaa iyo madiina ayay u soo ruqaansadeen wa talabuu waxaanay ka codsadeen min alkhaliifati khaliifadii oo cuhmaan binu cafaan ah casla cummaalihi in shaqaalaha laga cabanayo uu xilka ka qaado aw khalca nafsihi ama isagu uu iscasilo famtanaca labadiiba waa ka diiday marka faxaasaruuhu way go'doomiyeen uma dabeetana tasallaqa waxaa ka soo siibtay bacduhum barhkood baa waxay ka siibteen jidaara daarihi gurigiisii waa gurigii cuhmaane gidaarkiisii bay ka soo siibteenoo wa qataluuhu way dileen walxaal huwa isagu saa'imun uu sooman yahay oo yatlu lqur'aana qur'aankiina uu akhrinayo uma dabeetana nahabuu waxay boobeen daarahu gurigiisii wadaalika arintaasna waxay dhacday fii dilxijati sanadii bishii dilxija sanata alkhaamis wahalaahuuna min alhijra waa sanadii shan iyo soddonaad ee hijrada wa cumruhu iyadoo da-diisuna ay ahayd xilligaa la dilay itnaani wa sana laba iyo siddeetan sano wa muddatu khilaafatihi muddadii xilka uu hayeyna waxay ahayd itnaa cashara caaman labiyo toban sano wa kaana qatluhu dilkaa cuhmaan la dilay waxa uu noqday sababan yacni wuxuu sabab u noqday fi inqisaami lmuslimiina muslimiinta inay qaybsameen wa tafaruqihim iyo kala tegooda darsigani waxa uu ku saabsan yahay maqtlu عثمان radia allahu canhum ardaa cuhmaan binu cafaan oo ka mid ah amaba ah haaliu اlkhulafaa khulafada koodii saddexaad muddo labiyo toban sanaa buu xilka hayey oo ummadda uu hogaaminayeyoo haaneedka iyo hoggaamintaba uu hayey intaa kadib cuhmaan waxaa dhaqan iyo curfi u ahay inuu ahaa nin aada u dulqaad badan aan adadkayn yacnii adayg ummaddu ay dee ka firdhato niyad wanaag ayaa dhaqan iyo dabeecadba u ah guux baa markaa jiray dadyowgaa uu ka soo fulayaa ay ujeedooyin kala duwan lahaayeen qaarkood waxay ka cabanayeen ama ka cawdeen shaqaalihiisii ama shaqaalo hoosaadkii cuhmaan inay dulmi iyo gardarro ku hayaan waana tii ugu fududayd weeye waxyaabaha kale ay ka cabanayeen ee ay soo jeedinayeen baa ka waaweynaa kana badnaa ee shubahaadka ah ujeeddaduna diin jacayl iyo cadaalad doon kamay ahayn nimankaasi markii dambena dee uu gacantoodaba ku baxay laakiin ujeeddo guracan oo inay sidiisa u necab yihiin iyo hawsh maamulkan uu ummadda u hayo ayay ku salaysnayd waxaa markaa la sheegaa markii cuhmaan uu xilka ka qaaday camar binu caas oo masar markaa isagu dee ka talin jiray kuna matelayay khaliifada ayaa intii camar binu caas uu masar joogay maamulka wahayey qaar badan oo doonayay kacdoon inay sameeyaan cuhmaanna diidanaa buu cadaadin ku hayay oo bimacnaa aan u ogoleyn dee madaxa in la soo kacaan markii haddaba isagii xilka laga qaaday qoladii intii isagu uu joogay isqarinaysay dhuumanaysae cuhmaan diidanayd madaxay la soo kaceen qolo labaad baa jirtay baa la sheegaa oo iyaguna ka xumaaday xilkaa laga qaaday camar binu caas oo iyagana kacdoonkoodu taa uu ku sal lahaa iyo qolo kale oo ka gadooday amaba diidan cabdilaahi ibnu abi sarxin oo lagu bedelay camar binu caas oo shalay baa de aynu tilmaannay in qaarkood ay diidanaayeen iyagoo sababo kala duwan cuskanaya arrintaasi markaa waxay keentay cabashadaasi mid lamid inay ka soo fusho kuufa iyo iyo waxa weye basra labadii magaalo ciraaq ku yaallay labadabana kacdoon baa markaa ka bilaabmay qaar ay ka cabanayaan ciddan xilka loo magacaabay qaar leeyihin shaqaalaana dulmiyey qaarkoodna fitna doon bay iska ahayna cabasho kaleba may qabine waxay yidhaahdeen kow cumaan waxaanu ku haysannaa oo waxyaabaha lagu haysta ka mid ah cadamu shuhuudihi fii ghaswati badrin beder buu ka qayb qeybgeli waayey kulaha iyagu beder dee inay loo yaru yihiin iska dhigayan mogti dagaalkii beder muxuu uga qeybgeli way haddaanay wax jirin waa shubahaadkii ka mid ahay jawaabteeduna way koobnaydoo sabab buu uga hadhay oo dee waxa weye xaaskiisii baaba xanuunsanaysa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ogolaaday inuu u hadho waata labaad ima keligii baa ka hadhay beder qaswatu beder ila dagaal rasmi oo rasmiya loogu diyaar garoobay may ahayn waxyaabaha kale ay cuskadeen waxaa ka mid ah waxay yidhaahdeen ghaswatu uxudna raggii carabi buu ku jiray oo ghaswatu uxud saxaabada badankoodu waa yaacaanbe in yar baa soo hadhay maxaa keligii ay ku caashaqeen inay ku calaamadiyaan taana jawaabteedu way iska koobantay waxaa kale yidhaahdeen waxa uu aanu ku haysanaa takhallufuhu can baycati ridwaan baycatu ridwan oo ah baycadii iyo ballantii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dee sulxulxudaybiya intaan la gelin ka hor la galay iyadana wuu ka hadhay jawaabteedu yana waxay noqotay isagu wuxuu ku maqnaaba maxay maka waa kii rasuulku u diray dee quraysh ee markii la maqlay warkii ahaa cumaan baa la dilay baba baycadani ay noqotay mid waxa weeye hirgash isaga daraadi rasuulku labadiisa gacmood intuu isku qabtay waa kii lahaa gacmood midna waa tii cumaan midnao taydi tiisii baan ku metelaya waxaa kaloo cuskadana yidhaahdeen xamaa alximaa seerayaal buu sameeyey aan loo joogin seerayaal ayuu sameeyey oo dhulalkii qayb ka mida buu seereeyey seeraha ma garanaysaa seeraha mataqaan ma waa eshiimaha wey waa dhulka dee lasoo odo si aana xooluhu gelisin mar ama loo dee loo manaafacato kaasaa seera la idhaha seeraha iyo beertu way kala duwanyaa iska ilaali inaga soomaalidu wuxuu kuna waa beertii ree hebelo beer waxaa la meesha la falee laqodo la qodo wax laga beeraa beer la yidhaha soo ma laakiin dhulkaa bannaan haddaan odode waa seere waa waa seeru noqonay ama eshiimo wey haddaba waxay yidhaahdeen waxaa kaloonu ku haysanaa seerayaal aan loo jooginna ninkani waa sameeyey taana waa looga jawaabo waxaa la yidhi uma ninkii ugu horreeya mise waa loogu horreeyey jawaabtu waxay noqotay waa loogu horreeyo cumarba wuu sameeyey cumarba seerayaashaa waa sameeyey su-aal labaad baa la weydiiyo ma naftiisuu u samaystay cumaan seerayaashan mise waa dan caama jawaabtu waxay noqotay waa dan caama si geelii sadaqada iyo gaadiidkii duulaanka iyo dagaalka lagu gelaya daaqaan weeye maaha dan isagu uu leeyahy oo uu leeyay maa keliya isagu cumar wuxuu kaga duwanaa seerayaashii buu kordhiyey waayo dee waxaa fara batay dhaqaalihii iyo xoolihii sadaqadee lasoo ururinayay baa batay seerayaal dheeraada loo baahday marka jawaabteedu taana taasay noqotay waxaa kaloy ku eedeeyeen oo eedeymaha ay uga dhigeen awalu man jamaca inuu yahay yani e, jamca alqur'aani fi musxafin waaxidin inuu qur'aankii hal musxaf ku ururiyey wa annahu xaraqa baaqi اlkutub walmasaaxif masaaxiftii kalena inuu gubay taana way ku eedeeyeen oo cumaan binu cafaan xilligiisii dee horabay le qur-aanka waa loo jamciyey oo xilligii abubakarba waa la jamciyey waa kii cumar kuula telinay markii quraa badni ay ku dhinteen fi alyamaama xadiiqat lmowt marka waxay ku haystaanay leeyihiin hal musxafna ummaddii wuu isugu wada keenay intii kalna waa tii deynta inta lasoo ururiyey la gubay maadaama khilaafuu ka yimi xaggii qiraa'aadka iyo habka loo akrinayo oo laga baqday marka waxaan qur'aan ba ahayn dadka qaarkood inay qur'aan ka dhigaan dee taana waanu ku haysanaa maydah waxaa kaloo shubahaadkooda ka mid ahaa itmaamu salaati fii mina xaj ka mid a ah xajajkii uu xajiyey cumaan ayaa mino markii la joogay salaadihii afar afarta ahaa ee rasuulka iyo abu bakar iyo ba ay gaabiyeen markii xaaladaa la joogay ayuu dhammaystiray run baanay ahayd oo u dhamaystiray oo halkay sunnadu ahayd inuu laba ka tukado salaadihii afar afarta u gaabiyo qasri ku sameeyo ayuu dhamaystiray taana wuu ka jawaabay cumaan dadkii kale ka dhawaa ka agdhawaaye difaacayna way ka jawaabeen oo cumaan wuxuu yidhi wax kale uma dhammaystirin salaadii dadkan xajka imanaya ee acraabtii reemiyiga ah baa qaarkood waxay u qaateenba salaadihii afar afarta ah in lababa laga dhigayoo maca markay guryahoodii ku noqdaan laba unbay tukanayeen afar afartiiba wa iska daayeen markaa si ay u ogaadaan salaadu inay afarteedii tahay u dareemaan markay xajka yimaadaan oo mar hadhow markay noqdaan dee aanay laba u tukan baan afarta uga dhigay marka waxyaaba noocaasabay horta ay ka dhigteen marmarsiyo nimankani mid ka mid oo dariiq saxa haystaana ma jirto mid walibana jawaabteedii waa lahay oo qur-aanka dee isagu mu ahayn ciddii u horreysa o ururaysa hal musxaf sababtuu uga dhigay intii kalena loo gubayna waa si looga badbaaday in dadku dee qur-aankiiba waxaan qur-aan ahayn si aan meesha u soo gelin nimankii markaa saddexdaa mee deegaan ku kala noolaa waa masar waa kuufa iyo basro iyagu isku dhawaan kala fogeyn waxay bilaabeen waraaqo rasaa'il inay isdhaafsadaan nimankii kacdoonka waday ee huwaarta ah arrintii waxay wadaan wadaanba waxaa markaa taasi ay keentay ciidan baaxadal inay soo saaraan oo madiine ay u soo jahaystaan iyagoo sheeganaya inay xajka soo gudanayaan oo duulaan baanu nahay ma yahay marnaba afkooda may soo maray waxaan aha xajkaan soo gudanaynaayo madiinana dee waa sii mari shaam bay ka imanayaan iyo ciraaq magaaladii madiine markii ay soo agdegeen dareenkii ahaa inay u socdaan cuhmaanna la ogaaday cuhmaan wuxuu u diray cali binu abi aalib si nimankaa loola hadlo oo dee waxyaabaha ay ku doodayeen waxaa kaloo ka mid ahaa hab qabyaaneed bay u dhigeen in mucaawiyana uu dee waxa weeye shaam oo dhanba ku wareejiyo halkaana dowlad reer banu umaya meesha uu ka amaamuday dee oo nin muslimiinta u talinayo dee dhaxwaab aanu ahayn waxyaabaha ay ku doodayeen bay ka mid ahay cali markaa nimankii uu la hadlay shubahaadkii ay wateen ee ay cabsanaayeenna wax badan uu kala hadlay nimankii markaa way noqdeen owaanadaasi xaaladdaa waxay u tarto de way noqdeen way laabteen markii ay noqdeen baa haddana intii kumay gaabsane laba sano kadib mise sanad kadib baa haddana abaabulkiibay dib u bilaabeen iyagoo ku andacoonaya markii hore madiine ay ka soo noqdeenee cali uu soo celiyey waxay yidhahdeen nin baanu dhexda ku qabannay awrkii cuhmaan binu cafaan wata waraaqana sita waraaqahaa shaam baa lagu sii waday masar iyo waxaa lagu wadeeyo iyo ciraaqo waxaa ku qoray nimankaasi markay idiin soo noqdaan cumaan wuxuu ugu qoray nimankii salaadiinta ahaa markay eh, sidaa u badhasaabadan idhaahdee markay sidaa usoo noqdaan nimankaa ha la markaa xukunkii dilkoodaaba waraaqahan ku qornaa bay sheegteen marka waxa nin baanu qabanayo awrkii cumaanna saaran shaqaalihiisina ka mid a waraaqahaana sita markaa cumaan namuu cafiinbe dee ina la dilaa buu ugu talagalayba markaanu ku noqono meelaha yagi oo nin walba halkaa lagu qaarajiyo waxyaabahay sheegteen manay jirin kiin been bay ahaydo dee inay meelou muuqato meeli ka mido inay meelu cadde meeli ka mido abaabul labaad bay markaa haddana bilaabeen inay dib isu abaabulaan weliba ciidan intii hore ka badan ayay isu soo baaxisteen oo way soo ciidan badan bay soo dhaqaajiyeen magaaladii madiina ayay soo degeen kaabigeeda waana xilli xajka lagu kala maqan yahayo dad badan oo saxaabadii ka midna markaa iyagu da ay maqan yihiinba markii ay magaaladii soo galeen cuhmaan way u tegeenoo waxay dheen laba mid baad samaynaysa inaad iscasisho iyo in dee waxa weeye arrintu dagaal noo ahaata dee inaad xilkaa ka tagto faraha ad ka qaado intii hore waxay ahayd shaqaalahaaga niga celi iyo howlahoo sida soo maraysa hadda waxay ku soo ururtay cumaanow xilka ka deg cumaan binu cafaan saxaabada qaar buu la tashaday go-aanka uu qaatay wuxuu noqday inaanu xilka ka tegin si fitantu aanay usii ballaaran waayo isagana cid ayidayso weliba muslimiinta intoodii badnaydabaa joogta intani waa qila qaliila waa in yar oo si kaled iyagu waxa weeye dee wax u wadata markaa fitan ka culus baa ka dhalan lahayd haddii cumaan intuu tanaasulo xilka uu ka degi lahaa muddo lagu qiyaasay afartan maalmood ayay magaalada madiina hareeraheeda iyo gudaheedaba meereysanayeen dhallinyaro badan iyo ciidamo fara badan baa markaa cumaan binu cafaan gurigiisii iyo halkii uu deganaa isku weer ka qabatay si ay u difaacaan oo dee gaadhka ka hayay markii dabeetana jaamkii iyo buuqii uu aada u fara batay dadkii difaacayay cumaan ee difaaciisa u yimi baa cumaan dadkii wuxuu amar ku siiyay inay iska kala tagaan nin waliba gurigiisi inuu iskaga noqdo isna ismuul ahayn arrintu waxay gaadhaysaa heer in lagu dilo adiga dadka kale laftoodu ismay lahayn dee nimankani buuqan iyo gorgortankan ay wataan mooyaane heer ay khaliifat almuslimiin gacanta u qaadaan oo gacantooda uu ku baxo cidiba may filanayn cumaan binu cafaan marka salaadaha wuu soo bixi jiray inta kalena gurigiisu tukan jiray saxaabaduu tukan jiray masaajidka nebiga alayh isalaatu wasalaam maruu ka baxana uu ku noqonay iyaguna way gaafureegayeen meel walba waayo laba kun oo nin bay ahayn ciidan yar may ahayn maalmihii u dambeeyeyna cidhiidhi gaaray sii saareen oo waxaa la sheegaa isagoo khudbadda akhrinaya intay usoo fuuleen mimbarka inay ushii uu sitee rasuulkuna uu ku khudbadayn jiray u qaadan jiray markuu khudbadaynayo intay ka qaadeen inay hortiisa ku kala jebiyeen isagana ay ka dejiyeen mimbarka waxaad isweydiin kartaa saxaabadii kale haldoorka ahaa maxaa ku dhacay oo arrintan inay ka hadlaan inay ka hortagaanba maxaa diiday laba jawaaboodba culimadu way ka bixiyeen jawaabta koowaad waxa weeye in la yidhaahdo dee fitnadaa aloosan mooyaane cuhmaan baa la dili nina ismu lahayn oo nimankani eedaha ay sheegayaan mooyaane inay cuhmaan qudha ka jarayaan arrintuna ilaa heerkaa taagantay qofna muu filanay waa qodob labaade saxaabadii in badan oo ka mid ay xajkay ku maqnaayeenba waa qodob saddexaade nimankani laba kun oo nin oo dagaal u diyaarsan weeye madiinana laba kun oo ciidan o ubabac dhigi kartaa may joogindii waayo ciidamadii muslimiintu dee waxa waxa weeye waxay ku kala sugnaayeen daafihii dhulkii islaamka oo qoloba ay jiha difaaca kaga jirto iyo dagaalka marka laba kun oo nin oo madiine soo galay ciidan ka hor taga looma hayn marka taasi markaa waxay keentay in xilli kala jabana gurigii cumaan ay isku weer ka qabtaan oo isku hareereeyaan qaar baa markaa gudaha u galay kadibna cumaan radia allaahu canhu ayaa ay u quudheen inay dilaan wixii gurigiisa yaallay ee maal hanti maal iyo noodba way qaate nool iyo moodba way qaateen wixii ay yani qaadi karayeenba tuug bay ahaayeen xagga kale marka laga eego niman xaldoona oo doonayay inay cumaan oo khaldami toosiyaan ama saxaan may ahayn waayo waxaad ka garanaysaa ninka soo abaabulay waa ninkaa yahuudiga ee cabdillaahi binu saba yahuudina ma daahirto meelay joogaanba marka islaamnimu muujistay abaabul kalena wau bilaabay marka waa inuu cumaan dadka ku diro kacdoon inuu sameeyo cuثmaan binu cafaan radia allahu canhu isagoo sooman qur-aankiina akhrinaya baa halkaa waxa weeye lagu diray waxaa culimada siirada qaarkood soo wariyaan inuu akhrinayay aayadda ah fasayakfiikahum allah beijkaa dhiiggiisii u horreeyey dhibicdiisu inay ku dhacday fasayakfiikahum allah oo dee waxa weeye tilmaan u ah in dulmi lagu dilay wa kaana shahiidan rasuulkaaba calayhi salaatu wasalaam uga markhaati kacay soo ma buurta uxud markii rasuulka iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan ay saarnaayeen ee ay gariirtay waa kii rasuulku lahaa uhbut uxud uxud ay sugnow waayo dushaada waxaa saaran nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan nebi iyo sidiiqoo abubakar ah iyo laba shahiid oo ah cumar bin khadaab iyo cuثmaan binu cafaan radia allahu canhuma dilkaa haddaba cuثmaan binu cafaan waxa uu dhalay amaba ka dhashay fitna aad ay ugu reeqdeen muslimiintu oo saxaabada hal haldoorkoodina ay ku baxeen iyada sababteeda ama ku dhinteen ayuu sababay oo saynu arki doonno dee saxaabadii qaarkood baa waxay yidhaahdeen markii cali uu xilka qabtay nimankii cuhmaan dilay ha qabto waajibkoodana ha mariyo calina way u qorshaysnayd laakiin arrimuhu say u kala muhiimsan yihiin markaa hawshaa taalladda iyo baaxaddeeda ayuu doonayay inuu u kala horraysiiyo waa halka markaa ay isku seegeen cuhmaan binu cafaan iyo mucaawiyatu binu abi sufyaan dagaallo badan oo dhex maray oo weliba dee labada darafba ay saxaaba ka mid ahaayeen oo aynu arki doonana iyadaa waxa weeye sabab u noqotay marka fitantu khatartay leedahy albaabkeeda haddii la furo sida uu ku xidhmaa way adagtay shareecadeennu maxay mar walba u dhiiri gelisaa qofka madaxda ah xataa haddii dulmi iyo jawr uu sameeyo in la adeeco weli wixii wanaaga lagu adeeco wixii macsiya dee cidba laga yeeli maayo laa taacata limakhluuqin fi macsiyati اlkhaaliq laakiin wixii eh, dulmi ah ee weliba dee shaksi laga yaabo ama qof inuu ka galo qofka madaxda ahi inaan waxba la sii wadwadine loo sabro tanoo kalea lagu hortegaya iyo fitan tanoo kale waayo waxay ku bilaabmeen shaqaalahaga qaarkood naga qabo markii dambena heer bay gaadhay in muslimiinta laftooda isku riiqdaan oo fitantaa iska dhexdha boqolaal ay iska dilaan marka waa khatarta fitantu ay leedahay ahlu sunnaha madhabkooduna waa maxay marka laga hadlayo atacaamulu maca alxukaam in lagu adeeco wixii wanaaga wixii macsiyo iyo dembi ahna wixii looga nasteexayn karana looga nasteexeeyo wixii kalena aan lagu raacin waxaa taa ka duwan waxyaabaha astaamaha waa ah firaqa kale qaarkood sumadana u ah iyo baadisoocda oo ah marba qofka madaxda ee xilka haya inay ku kacsan yihiin xataa hadduu hagaagsan kacdoon uun rabbaaniya baa ku dhacay oo qalbigooda galay dabeetana qofka halkaa jooga ee kursigaa fadhiya ama dadka u talinaya buu mar walba maagay maagaya oo hadday khudbad tahay uu ka maagaya oo hadduu meel kale oo caama hadal ka jeedinaya uu ka maagaya fagaarayaasha iyo meel walba madaxdana ama gaar baa loogu nasteexeeya haddaad kari karta haddii kalena waxba dadka laguma kiciyo taxriid waxba lama sameeyo waayo maxaad ka faa'idaysa dulmi gaarood ka cabanaysa hadduu jiro maanta dulmigu adigu gaarku dhibtu adigu kugu koobantay laakiin fitani hadday bilaabanto cidi ka nabadgeli mayso cidi ka nabadgeli mayso sida awgeed baa ragga qaarkood oo madax ahayoo soo maray caalamka islaamku dhib badnaa baa haddana culimmadu maxay lahaayeen war ha ku kicina iska daaya ha ku bixine dagaallo waxba ha ku qaadina waayo fitanta ka imanaysa ayaa ka badan sida awgeed qofka madaxdaa waa loo duceeyaa lama habaaro lamana caayo lamana aflagaadeeyo sidaa markaynu leenahay ma qaar baa ku odhanaya markaba shuf madaxday taageerayaan salafiyiinta ama caynka ama caynka war waa madhab jira waa madhabka xaqiiqada iyo muctaqadka ahlu sunnaha weeye nebiguna inagu ogy alayh isalaatu wasalaam hadlaba ee sunno ka hadla haddaad tiraa soo dirsaday yaa yaa dadka soo dirsaday kitaabku waxay ku qorantay kutubtii intaasoo qarni ka hor la qoray ku qorantay kuwaana ma soo dirsatay marka axaadiistii bay ku caddahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam xataa qaar baa axaadiidta isku daya inay wax ka sheegaan si uu u deedefeeye arrinta wuxuu ku odhanaya soo rasuulku mu odhan calayhi isalaatu wasalaam ku garaacay iyo haddii kaleba fasmac waatic waa xadiidka nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku odhanaya baa meelaha ka yidhaahda haduu doono ha ku garaaco caynkan iyo caynkan iska haddaba waa xadiidkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ku jeesjeesayay marka madaxda dee wanaaga waa lagu addeecaya wixii xumaan ah iyo khaladna lagu adeeci maayo taasi waa mid laakiin manaabirta in ciibahooda laga sheeg sheegaa waxba soo kordhin maysa aan cunfi iyo colaad ahayn marka waa laga yaabaa inaad aragto dadka qaarkood oo khudbadda ay gelayaan bishiiba khudbadda uu galo u yaraan labaa ku saabsan madaxda iyo inuu wax ka sheego waxaa taa kaaga sii daran dadka kale ra'yulcaamka waa loo camiraya oo loo buuxinaya masaajidka waayo dadkeenna asal maxaa iskaga abuuran waxa la yidhaahdo marba qofka talada haya mucaaradada ayaa ku abuuran soo mogi midbaa laga ya ku tiraa ka warran madaxda wuxuu ku war naga daa waynu soo horfadhiyen maryahan may naga horbiqleen inaga horbaxeen ya ee khalad kale ma sheegay moogta malaha kanuu ku khaldamay kanuu wuxuu ku leeyahy wuu soo taagan mesha ma isagaa intaas ugu joogtay soo taagnaantu macillay noqotay markaa haddaanay jirin wax kale qofka lagu haysto manaa waxaan uga socdaa awhal asbaabdi waxaan xataa waxa weeye eh, aan sababba lagu sheegi karin macquul ahaan ahayn baa laga yaabaa inuu ku mucaaradeeyo deetana cid waloo ka soo horjeedda ku dhaahdo arkaasaan khudbadda tegaya ninkaasaa khudbad fiicane oo maxaad ku dooratay waa waa geesi weeye xaqu caddeeya iska calaamadsanay iska cumaamadsanay marka waa in adoon hebel iyo sheekh hebelba ka hadlin hadalkooda adigu waxaad eegtaa un shareecadeennu maxay ka tidhi mucaamalat alxukaam almucaamala maca alxukaam sidee loola dhaqmaya bal axaadiista un ku gaabsa hadda iskama daa koox hiblaaye iyo qolo magac kalala iyo culimadooda iyo kutubtay qoreen iyo waxaaba ha eegine axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ee sugan ee ka waramaysa habka loola dhaqmayo xukaamta bal intaas soo akhriya dad fahamsanta xaba ku xidhin kitaab hebel iyo sheekh hebel oo qoray oad adigu aragto inuu tayaar kale ka tirsan yahay kaa haddaad doonto laakiin ku gaabso uun inta nebigu sheegay calayhi isalaatu wasalaam marka fitantu way halis badantay cidda dhaqdhaqaajisa iyo cidda wadwadaana halisteeday leedahy rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa kii lahaa waxaa iman doonto fitno ka waxa weeye u kaca ka ka fadhiistaa uu ka khayr badan yahay ka u istaaga sii eega dee ka u dhaqaaqana waxaa ka khayr badan ka u istaagay ka u ordo waxaa ka khayr badan ka qunyar un iska sii socday yacni dee sida loogu kala dhowyin baa loo jeeda bimacnaa fitantu lama hor ordo haddii la kickiciyo la dhaqdhaqaajiyona cidda ugu horeysay galaafataa waa qofka dhaqdhaqaajiya wey isagaa ku baxay waxaana laga yaabaa albaabkaas inaanu xidhminba oo nafo badani ay ku baxaan arrintaas sababteeda fitan yaroo laga yaabo ama in reere laga dhex shiday ama ummad meel wada degan laga dhex shiday ama dowlad iyo shacabkeed laga dhex istaadhay kullu haada markaa nimankaasi cumaan binu cafaan khuruujkaasay ku sameeyeen alkhuruuj cala alxukaamna lama ogola xaalad unbaa la ogol yahayo ilaa an tarow kufran bawaaxan fiihi cindakum min allahi burhaan xadiidka nabiga calayhi isalaatu wasalaam gaalnimo cad in lagu hayo mooyaane weliba taasaa culimmadu shuruudo u sii dhigeen haddana waxay leeyaen xataa haddii qofka madaxdii gaal noqdu gaaloobo horta dee ma mudna inuu muslimiin u taliyo waana inay iska dul qaadaan ka warran laakiin hadduu kaba xoog badany oo in laga dul qaadaa ay keenayso oo meesha la dhaafiyo in dhiig fara badani daato oo la og yahay taa marka mar hadday mar walba waxaa la eegayaa la isu miisaamayaa almasaalixa walmafaasid diinteenuna taasay ku taagantah addiinu mabniyun cala almasaalixi eh, cala eh, masaalixi soo ma fii jalbiha wa dar'i lilqabaaix diintu maxay ku salaysantahy waa jalbu lmasaalixi wa dar'u lmafaasid jalbu lmasaalix wixii dan ummadda waa in la helo wa dar'u lmafaasid dhibaatadoo laga hortago marka la ysu miisaamo masaalixda iyo mafaasidda hadday soo baxdo war dhibaatada ka dhalaysaa ka badanaysaba ninkaa gaalkaa diraysaa meesha hala dhaafiyo waa la iska diinay taasaa culimadu ka hadlay saa waa qof muslim ah oo kula tukanaya oo adugu haddaad unta gaalba ka aaminsano ila khawaarijtu waxyaaba badan oo waxa weeye dee kabiiroo dhan mid ku halaysinaya dambiyo aan gaalnimo maahayn bay dee iyagu gaalnimo ku xukminayaan qofka oo laga yaabo madax badanna inay dee ku baxaan bixiduna khuruujku laba midna lama ogola in khuruujku uu noqdo bisayfi wasinaani walcudda saanad iyo hub in lagu weeraro iyo xoog iyo cudud iyo iyadoo loo itaal sheeganayo waxaa kaloon la ogolayn bilisaan carabka in taxriid iyo kacdoon la sameeyo oo ummadda lagu abaabulo lagu waxa weeye la dhaqdhaqaajiyo iyana lama ogolo labaduba waa laba fitno weeye xaaladaha qaarkoodna carabkaaba ka daran hubka marka laga hadlaya fitanka uu sababayo u kicinayo waaya marka wuxuu uhi kaana yaklibu calaa cumaana radia allahu canhu cumaan waxaa ka xoog badnaa oo dee ku badnaa alxilmu dulqaadka wa xusnu niya iyo niyad wanaagiisa fatahama bacdu nnaasi dadka qaarkood baa waxay eh, ku tuhmeen cumaalahu eh, shaqaalihii cumaan biljawri xadgudub wadulmi iyo gardarro faalabuu minhu waxay ka codsadeen istibdaalahu inuu ka bedelo shaqaalahaa shaqaalo kale uu ku soo bedelo falam yujib kamuu jawaabin alabahum codsigoodii fahayajuu waxay kiciyeen ahla misra waalkuufa ree masar iyo ree kuufa basrana ku daro ayaa markaa kacdoonkaasi ka bilaabmay fasaaruu waxay markaa dhaqdhaqaajiyeen ama ay abaabuleen bifitnatin fitno tawallaa tadbiiraha abaabulkeeda iyo maamulkeedaba uu dusha u ritay oo uu waday cabdullaahi bnu saba'in alyahuudiy cabdullaahi bnu saba alyahuudi alladii kaasoo tadaahara muujistay bilislaami islaamnimo fa saara dabeeto waxay ka soo dhaqaaqeen athuwaaru nimankaa kacdoonka wadee cuhmaan ku kacsanaa min misra waalkuufati waalbasra masr iyo kuufa iyo basra ila lmadiinati madiine ayay usoo dhaqaaqeen wa alabuu waxay ka codsadeen min alkhaliifati cumaan oo khaliifadii ah casla cumaalihi shaqaalihiisa laga cabanayo xilka inuu ka qaado aw khalca nafsihi ama isagu inuu iscasilo famtanaca arrintii waa diiday faxaasaruuhu way go'doomiyeen uma dabeetana markay go'doomiyeen gurigiisii tasallaqa bacduhum barkood baa waxay ka siibteen siibteenay ka soo dhaceen eh, jidaara daarihi gurigii cumaan gidaarkeedii gidaarkiisi iyo dayrkiisi wa qataluuhu waanay dileen waxaana dileen nin la odhan jiray xumraan eh, binu eh, suudaan ninkaasa waxa weeye dilay oo de waxa weeye ahaa ninkii qudha ka jaray wa huwa saa'ibun isagoo soomanoo yatlu alqur'aana qur-aankana akhrinay uma dabeetana nahabuu waxay boobeen daarahu gurigiisii wadaalika arrintaasna waxay dhacday fii dilxija bishii dilxija sanata alkhaamisata waalaaiina min alhijra waa sanadii shan iyo soddonaad hijrada wa cumruhu da-diisu waxay ahayd amaanin wa amaanuuna sana cafwan itnaani wa amaanuuna sanatan waa labiyo siddeetan sano wa muddatu muddadii khilaafada uu hayeyna ee xilka ummadda uu hayay cumaan itnaa cashara caaman labiyo toban sana ayay ahayd wa kaana qatluhu dilkiisaas waxa uu noqday sababan mid sababay fi inqisaami lmuslimiina muslimiintu inay qaybsamaan wa tafaruqim iyo kala teguda as'ila bima kaana yamtaazu cumaanu radia allahu canhu cumaan muxuu ku tilmaanaa bimaada atahama bacdu nnaasi dadka qaarkood maxay ku tuhmeen cumaalahu shaqaalihiisii maadaa alabuu maxay ka codsadeen minhu cumaan maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda rafdi alabihim codsigoodii markii uu ku gacan saydhay man tawallaa yaa dusha u ritay tadbiira alfitna fitantaa cumaan lagu dilay abaabulkeeda iyo maaraynteeda maadaa facala thuwaaru nimankii kacdoonka ahaa maxay sameeyeen bacda tajamucihim kadib markay is udkur waxaad sheegtaa khulaasatan can kayfiyati maqtali khaliifati cumaana habkii iyo qaabkii ama sidii loo dilay cumaan binu cafaan oo ahaa khaliifat lmuslimiin khulaasadana aynu akrino khulaasatu siirati cumaana radia allahu canhu wa khilaafatih khulaasatu siirati cumaana cumaan binu cafaan siiradiisii khulaasadeedii yani idoo la soo koobayo halkan eeg naxwo ahaan khulaasatu siirati cuhmaana khulaasa iyo siira naxwaan maxay noqonaya khulaasa waa maxay oo mudaaf siiran oo mudaaf ilayhi sooma siirati mudaaf cuhmaanna mudaaf ilayhi sooma waay mudaaf ilayga xukunkiisa waa maxay waa la jira sooma cuhmaan maxaa loo jira maxaa loo odhan waaya khulaasatu siirati cuhmaani maasha alle naxwaha ku fiicanta maxaad tidhahdeen wa khilaafatihi iyo khilaafadii cumaan oo yani aan soo koobayn huwa cuثmaan bnu cafaana bni abilcaas waa cuثmaan bnu cafaana bni abilcaas waa magaciisa wulida waxa uu dhashay bacda miilaadi rasuuli sala allahu alay wasalam dhalashadii rasuulka kadib binaxwi khamsi sanawaatin shan sano kadib qiyaastii wa shaba cala alakhlaaqi اlkariimati wuxuu ku barbaaray ku weynaaday akhlaaqdii qiimaha badnayd wa xadara wuxuu ka qayb galay jamiica alghazawaati dhammaan duulaamadii rasuulku uu qaaday calayhi salaatu wasalaam ilaa ghaswata badrin dagaalkii badar mooyaane wa anfaqa maalahu hantidiisiibuu ku bixiyey cumaan fii ghaswati tabuuka war ninkii ugu dhaqaalaha badnaa buu ahaa marka leego dagaalka iyo ciddii wax ku bixisay wa kaana kaatiba waxyi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa mid qora mid ka mida ah raggii qoraayey waxyiga nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo qur'aanka wa tasawaja wuxuu guursaday bintayi rasuuli sala allahu alayh wasalam wa ummi kalhoomin oo de rasuulka hablihiisu misay ahayn marka hore soo saddex may ahayn misay ahayn afar maxay kale ahaayeen zaynab ruqaya umu kalhuum iyo faatima soo marka ruqiya umu kalhuum ayaa u kala dembeeyey walidaa sidaa awgeed baa sumiya waxaa lagu magacaaboo lagu naanaysi jiray dannuurayni mubaayacatuhu baycadii khilaafada lagula galay inuu noqdo khaliifata almuslimiin bacda dafni khaliifati cumara kadib markii la aasay khaliifadii muslimiinta oo cumar bin khaaaba ijtamaca kulmay oo isu yimi asittatu lixdii aladiina kuwaasoo cahida ilayhim cumaru cumaruu u xil saaray bishuuraa inay ka tashadaan likhtiyaari khaliifa khaliifada doorashadeeda watafaquu waxay ku heshiiyeenoo isku afgarteen calaa mubaayacati cumaana radia allaahu canhu in baycada khilaafada lala galo cumaan fabaayacahu nnaasu dadka intoodii kalena markaasay baycadii la galeen waqad aqara jamiica cumaali cumar radia allaahu canhu waqad aqara wuxuu daayey cumaan jamiica cumaali cumar radia allahu canhu dhammaan shaqaalahoosaadkii cumar ee intii cumar khilaafada uu hayey xilka hayey sidoodiibuu u daayey uma dabeetana istabdela bacdahum qaarkood buu ku bedelay biayrihim rag kale oo dee qaarkood buu isbedel ku sameeyey wa akhadat waxay bilowday bacdulbuldaani deegaanada qaarkood baa waay bilaabeen waxay bilaabeen tanqudu lcuhuuda ballamadii ay muslimiinta la galeen inay ka baxaan fa arsala ilayha wuxuu u diray aljuyuusha ciidamadii kala duwanaa fa akhdacaha ciidamadaasi waxay keeneen ama sababeen in nimankaa la muquuniyo marka oo dee waxa weeye ay hoggaansamaan futuuxaatih jamaca cumaanu radia allaahu canhu ashaama cumaan waxa uu shaam xukunkeeda ku ururiyey oo uu gacanta u geliyey limucaawiyata mucaawiyata bn abi sufyaan faqaama dabeete wuxuu ku dhaqaaqay mucaawiye bilghasawaati duulaamo baran wa baxran bannaan iyo badba ama berri iyo badba xataa balaqa ilaa uu gaadhay cumuuriyata meesha cumuuriya loo yaqaano wa tafliisa iyo meesha tafliisa loo yaqaano waa armeniya iyo deegaanada waxa weeye fogfog waftataxa cabdullaahi bnu sacdin cabdulaahi bnu sacd ibn abi sarxina wuxuu furtay isna sawaaxila ifriiqiyata afriqiya oo maanta looga jeedo hadda waxa weeye tunis xeebaheeda iyo dhulkaasuu furtay kullahaa dhammaanteed fawallaahu misra cuhmaan cabdilaahi binu sacd ibnu abi sarxin ayuu masr taladeedii ku wareejiyey wa cazala camara bna alcaasi camar bnu caasna wuu xilkiibuu ka qaaday wa jahaza waxa uu diyaariyey melikuruumi boqorkii reer ruum ustuulan ciidan badeed fa saara ilayhi waxaa xaggiisa u dhaqaaqay oo ka hortegey cabdullaahi bnu sacdin biustuulihi isagoo ciidankiisii badda wata wa kharaja mucaawiyatu biustuulih mucaawiyana ciidamadiisii badda ayuu isna la soo dhaqaaqay isagoo u gurmanaya cabdulaahi bnu abi sarx fanhazamat maraakib ruumi ciidamadii iyo doonyihii iyo ciidankii badee reer rum waa jabeen wastawla lmuslimuuna muslimiintuna waxay la wareegeen calayha saanadoodii iyo gaadiidkoodii wa fi cahdi cumaana xilligii cumaan binu cafaan tama waxaa dhammaystirmay fatxu farisa faris furashadeedii sanata alwaaxid waalaauuna min alhijra waa sanadii koob iyo soddonaad ee hijrada maqtaluhu dilkiisii ittahama bacdu nnaasi dadka qaarkoodba waxay ku tuhmeen cumaala cumaana radia allaahu canhu shaqaalahoosaadkii cumaanba waxay ku tuhmeen bidulmi gardarro wa talabuu minhu waxaanay ka codsadeen istibdaalahum nimankaa inuu bedelo falam yujib kamuu jawaabin talabahum codsigoodii fa fahaaruu calayhi dabeetana way ku kaceenoo xaggiisay waxa weeye usoo kaceen oo kacdoon bay ku sameeyeen wa saaruu waxay ka soo baxeen ay ka soo dhaqaaqeen min misra walkuufa ila lmadiina ayay usoo baxeen xaggaa iyo madiina faxaasaruu waxay godoomiyeen alkhaliifata cumaan binu cafaan uma dabeetana tasallaqa bacduhum barhkood baa waxay ka soo daateen jidaara daarihi gurigiisa dayrkiisa iyo waxaweye gidaarkiisa wa qataluuhu way dileen wa huwa saa'imun isagoo sooman yatluu akhrinaya alqur'aana qur'aanka uma dabeetana nahabuu waxay boobeen daarahu gurigiisii wadalika arrintaasna waxay dhacday fii dilxija sanata alkhaamisata waalaaiina min alhijra waa sanadii shan iyo soddonaad ee hijrada wa cumruhu da'diisuna waxay ahayd inaani waamaanuuna sana labiyo siddeetan sano wa muddatu khilaafatihi khilaafada iyo talada wahayna waxay ahayd inaa cashara caaman labiyo toban sano wa kaana qatluhu dilkiisaasna wuxuu noqday sababan mid sabab u ah fii tafaruqi lmuslimiin muslimiinta kala tegooda iyo khilaafkooda وإلى هنا نكتفي وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا